بارك الله لكما وجمع بينكما بارك الله لك وبارك ع- لكما وبارك عليكما وجعل بينكما في خير إلهي سبحانه وتعالى وحن كبرينا قرق الله يقلل إيمانتا قرق بركيسين وكدقو إلهي سبحانه وتعالى غير قبو يراس قبو رب كدقان ويدي سنينا mid lagu naaloodo oo lagu reer maalo allaha ka dhigo raas qabow allaha ka dhigo gabadha iyo gurigeedaba ubad barakaysan awlaad lagu anfaco aakhriya adduunba allaha kala siiyo kuwa isku waara بارك الله لكما وجمع بينكما في الخير لا باذينا في الخير لا باذينا بارك الله لكما وجمع بينكما بالخير لا باذينا بالخير لا baadiina baaraka allaahu dhaha gabadha iyo wiilka qoyska waada dhiisana dhinacooda ahaada baaraka allaahu dhaha gabadha iyo wiilka qoyska waada dhiisana dhinacooda ahaada laamanaha isdoortow laqdawaada ma fiicne lilaahi ahaada laabtiina mideeya laamanaha isdoortow laqdawaada ma fiicne lilaahi ahaada laabtiina mideeya guri lagu nasto oo lagu nagado guulow rabbow kaayeen guriyay dhiseen guuri lagu nasto oo lagu nagaado guulow rabbowkaayal gurigaydhiiseen guulow rabbowkaayal gurigaydhiiseen